ee aan gacanta inoogu jirin ee la ugaadhsanayey shuruudihii uu ku xalaaloobayay waxaynu ka soo baxnay shardigii koobaad oo ahaa ama yani labadii qaybood qaybtii koobaad ee loo adeegsanayey noolaha ama bahalka loo adeegsanayey soo qabanaya ugaadhani in bahalkaa la dirayaa uu yahay mid carbisan carbintu wixii ay tahayna waynu sheegnay waxaynu ka soo baxnay shardigii labaad oo ahaa ciddan diraysa in ay tahay dadkii dakaadooda la cunayay iyo wixii ay gowracaan shardigaa labaad ee aynu soo aragnay kii saddexaad ee ku xigayna waynu soo aragnay shardigaa wixii ku baxayey ayaa markaa qeybtani ay daba socotay oo wuxuu yihi wa in arsalahu majuusiyu haddii uu bahalkan ugaadha dhaqabanaya diray dabcaabud aw shaaraka almuslima fii irsaalihi ama uu diristiisa qof muslima la wadaagay oo labadoodu ay wada direen muslin iyo dabcaabud hadday wada direen aw shaaraka aljaarixata ama dhani uu la wadaagay waxaan ujeedaa bahalkan qabanayay aygan uu la wadaagay jaarixatun arsalahaa majuusiyun ay kale ama bahal kale oo uu majuusi diray oy labadii isla qabteen fii qatli saydi buu la wadaagay dilista ugaadha lamtaxilade xalaaloobi mayso qofkii dirayay waa inuu yahay baynu min ahli اzakaa laakiin haddii uu qof aan akaadiisa la unayn gawriciisa qof aan la cunayn hadduu diray oo ugaadhii sidaa ku dhimata wey dee la cuni maayo laakiin haddaana ugaadhii dhimana dee gawrac lala gaadho dee gawracaasaa xalaalaynaya sidoo kale haddii muslin iyo majuusi isla diraan waa lamidu qaacidadu waxay leedahay ida ijtamaca alxalaal waalxaraam gulliba alxaraam xaraamta ayaa la haalib yeelaya sidoo kale haddii aygii muslimku diray iyo ay majuusi diray ay isla qabtaan oo neefkiina dhinto ogaadhi saa ay dilaan iyadana ida ijtamaca alxalaal walxaraam ulliba alxaraam baa dhacaysa oo xaaraan bay noqonayaan intaasoo jeer boo shardigii ahaa jaarixada inuu qof muslimihi diray ayaan dhammaystirnayn wuxuu hi wain qatla اljaarixaةu الsayda bihiqalihi fafiihi qowlaani axaduhumaa yaxilu wاlaakharu laa yaxilu intaasi nusakda qaarna way ku qorantay qaarna kuma qor qaar baa fafiihi qowlaan un ku daynay wuxuu yihi wain qatla اljaarixata wain qatala اljaarixatu bahalkan la diray hadduu dilay asayda ugaadhi hadduu dilay bihiqalihi ku dilay fafiihi qowlaani laba qowl baa meesha ku jira axaduhumaa mid wuxuu leeyahay xilli uu xalaaloobaya waa muctamadkii walaakharu ka kalena wuxuu leeyahay laa yaxilu mayane xalaaloobi maayo xaaraan buu noqonay shardi baynu xalay soo sheegnay musanifku uu tilmaamay oo ahaa faqatala sayda biufurihi aw naadihi markii uu xalla jawaabta ka dhigay wuu xalaaloobaya uu yihi wuxuu shardi soo dhigay ugaadhii inuu ku dilo cidi ama mici wuxuu meesha ku saarayay baynu nihi laba arimood midi waa inuu argagax ku dilo iyo ka kaas isagu xaaraan buu noqonaya xalaal noqon maayo waxa labaadee meeshaa lagu saarayey waa culayski hadduu ku habsado dusha kaga fadiistay wuu ku boodaa mararka qaarkood sidaa markuu ugu booday ee uu lagday buu dusha kaga fadhiistay markaasu neefkii ay naftuba ka baxday kaa khilaaf baa ku jira ma xalaal buu noqonayaa mise xalaal ma noqonayo khilaafku wuxuu ka dhashay kan soo socda oo leebkiia leebka isaga shuruudihiisii dee maynaan soo sheegin jaarixadiiun baynu ka hadalnay wuxuu yihi in ramaa sahman hadduu leeb gano aw hayrahu ama de wax leeb lamida warankiibaa lamida de faqatala sayda ugaadha waranku uu ku dilo biiqalihi culayskiisa lam yaxillo xalaal noqon maayo oo warankiioo kale waranku dee deb maarata qayb dambe oo de culus buu sidaa markuu ugu sii daayo haduu qaybtan dambe ay ku dhacdo bahalkii bahalku maala de wax yar iska aha neefkan waa maarata wax iska yar ahaa bakayle iyo wax lamida oo deetana bahalkii intiisii dambe waranka intiisii dambe ay bahalkii tumaatido deetana ay naftuba ka baxdo waa isagu qawlan waaxidan maxaa yeelay xadiidkii cadi bni xaatim radia allahu tacaala ee صaxiixaynka ku jiray wuxuu yihi fainii armii bilmicraadi fausiib rasuulkii ilaahayow micraadkayga ama warankayga ayaan sii daayaa markaasaa neefkii la hela muxuu xukunku noqonaya deetana nabigu wuxuu ku yidhi idaa ramayta bilmicraadi fakhazaqa fakulhu wain asaabahu bicardin fainahu waqiidun falaa takulhu markaad waranka sii dayso hadduu mudo cun hadduu laakiin dhumucdiisa ku dilo eenu afkiisa ku dilin waa waqiidadiibuu neefkaasi noqonaya neefkii la garaacay walmawquuda aayadda qur-aankaa ku jirta ay xarimaysaye falaa takulu ha cunin ayaddu xurimat calaykum maytatu wadamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhila ligayri illaahi bihi wlmunkhaniqatu wlmawquuda mawquudadii buu noqonaya neefkii la tumay yani la garaacay sida sidaa markaa ku dhintay markaa leebkii xadiiskiibaa dee sheegayo isagu waa xaaraan bahalkii ma lamid ba haddaba aygii wixii markuu qabto bakaylo yar sidaa gebigiisa markuu qabto saagu fariiso nafti baa ka baxa ama xabad yaroo laba qowl baa kusugan qowl wuxuu leeyahay axaduhumaa yaxilu walaakar laa kan xalaal ma ahali dee warkiisu wacdi wuxuu ka qiyaas qaadanayaa leebkiibu ka qiyaas qaadanaya mar haddii leebkiisa layi kana waa lamid buule culays buu ku dilay qawlka kale ee muctamadkii wuxuu leeyay meekaasi waa xalaal isagu maxaa yeeley way adag tahay waranku dee iyo leebki iyo sidooda inta badan iyagu dee afkaasay wax ku dilayaan laakiin kani dee waa waxaan ila noole wixii wuu qabanaya dushana wuu kaga fadhiisanaya in markaa lagu tababaro inaanu ku fadhiisana uu qaniino uuna way adag tahay baa layidhi se suurowda iska adagba marka mar hadday sidaa tahay leebkii looga qiyaas qaadan kari maayo ee isaga aayadda ilaaqeedii fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma allaahi calayh wixii ay idin xabisaan cuna la yidhi markaa cumuumkaa ah, ayaa lagu sii daynayaayo iyadu ay ku soconaysaa marka halkaana waxaad qaadatay leebkii shuruuddiisii isaga waxaa kamida an yaqtula bixaddihi waa inuu isagu afka wax ku dilo wuxuu ihi wain akala aljaarixatu min asaydi fa fiihi qowlaan tanna waxay ka baxaysaa shardigu inoo soo sheegayoo wain akhada asayda amsakahu calaa saaxibihi ugaadha markuu qabto waa inuu u haynayo qofkii wa inagii nidhi halkaa ayaa laga farcin doonaa talow hadii uu cuno wax ka cuno miyu xalaal noqonayaa wixii mise xalaal noqon maayo wuxuu uhi wain akala ljaarixatu bahalkii haddii uu wax ka cuno min asaydi ugaadhi fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa meesha ku jiro oo qowl wuxuu leeyahay kol haduu wax ka cunay isagaa qabsaday iska daa adiga kuumuu qabana aayadduna fakuluu mima amsakna calaykum waxay idiin xabisaanay idiin qabtaan cunabay lahay qowlna wuxuu leeyahay mayane e haba cune mar hadduu qabtay dee wuu inoo qabtay inaguna markii hore aynu diray markaa waxau noqonayaa wax la cuno ayuu noqonaya haddaba laba xadiis oo iskhilaafsan ayaa ku soo arooray masalada midi eh, waxa uu ku jiraa saxiixeynka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa in uu yihi xadiikii cadi bn xaatim waidaa arsalta kalbaka fadkur isma allahi calayh fain amsaka calayka waadragtahu xayan fadbax wain adragtahu qad qatla walam yakul minhu fakulhu faina akda اlkalbi dakaatuhu markaas riwaayad kale fain akala falaa takul fainii akhaafu an yakuuna amsaka calaa nafsi hadduu wax ka cunay ha cunin waayo waxaan ka baqayaa buu nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu dantiisa u qabsaday aanu adiga kuu qabanin marka xadiikaasina waa xadiis saxiixa madhabkana kaasa markaa qowlkaasa u muctamada kol haduu wax ka cunay inaanu xalaal ahaynoo de inamaa amsakahu linafsih markaa ama isla markiiba ha cuno ama intuu waxoogaa hayay haddana cunid ha ku bilaabo qowlka kale wuxuu leeyahay may waa iska xalaal isaguna xadiis buu haysta xadiis abi haclabat alkhushani radia allahu canhu ayaa waxaa ku jiray abu daawuud iyo baa warinaya sanadkuna waa saxiix sida ibnu kaiir uu leeyahay idaa arsalta kalbaka wadakarta sma allaahi fakul wain akala minhu wakul maa raddat calayka yaduk markaad aygaaga sii daysa adigoo bisinka u qabtay cun wixii uu kuu qabto hadduu doono haba cune hadduu doono waxaa ka cunabe camr bnu shucayb can abi can jaddihina isla xadiidkaas kale ayaa isagana laga wariyey inu nabigu alayhi salaatu wasalaam aclamat alkhushani uu sidaa ku yiri uu yihi yaa rasuul lah wain akala minhu xataa hadduu wax ka cuna miyaan cunaa qaala nacam wain akala minhu hadduu doona ka cunaa marka aduu madhabku de xadiidkaa saxiixaynka ku jira ayuu xoog yeelayaa alasl fi luxuumina de waa alxurma asalkiiy xagga hilbuuna xaaraan bay ahayd marka xadiidkaa saxiixaynka ku jira ayuu xoog yeelayaa xadiidkan camr bn shucayb can abii can jadiina marka horeba dee khilaaf baa ku jiray camr bn shucayb can abii can jaddi walow jumhuurku ay lahaayeen waa xasan lxadiid haddii cidda ka sokaysaa ay tahay cid lagu kalsoon yahay halkanna waa saas oo kale culamada qaarkood baa ku jamcisay hadduu isla markiiba cuno isagaa qabsaday ha cuni haddii intuu qabto waxoogaa kusugo aad adigu ku raagto isaga laftiisu waxbuu doonayaa kolkan uu kuu qabanayo waa inaad intiisa inaad ugeysuu sugaya isaga laftiisu markaa markii aad waxoogaa uu ku sugay haddaad adigii ku raagto deetana intiisii la baxo uu iskaga bilaabo waad markaa waad cuni kartaa iyo labada xadiid culamada qaarkood ay ku jamciyeen wuxuu ihi fain kaanat iljaarixatu kalban gasla mawdica الظufri wالnaabi min الsayd waqiila yucfaa canh halkan waa shardi kale oo haddii waxaani uu ay yahay aygu nijaas buu ahaa meeshii uu ka qaniinay dee uu nijaasiyey meeshii inaad iska maydho haddii waxaani uu ay ahaa weeya aada dirta inaad meeshii jarxig jurxiga aada maydho ayay iyaduna xalaal ku noqonaysaa meeshii haddaanad maydhin de waa nijaas nijaasna lama cuno saad u maydhaysa toddoba goor baad ku maydhaysaa mar ciid tahay oo mar baad raacinaysa maca ciiddii ayaad intii ku maydhaysaa xadiidkii uhuuru inaaya axadikum idaa walaga fiihi lkalbu an yagsilahu sabca maraatin ixdaahuna bituraab saxiix muslim ugu jira eh, wuxuu ku fain kaanat iljaarixatu kalban waxaan eh, aad dirtay hadduu yahay ay asala qofkii wuxuu maydhi mawdica ufuri halkii cididiisu gashay ilan cididiisii markii meeshii ay gashay dee dhiig bay kaga yaacinaysaa meeshii deetna dhiiggii iyo ciddidii istaabanayaan aygana de wax qoyaniba hadduu taabto ama isagoo qoyan ku nijaasaynay markaa meeshi waa nijaasowda wanaabi halkii micida geliyey iyadana waa la maydhayaa ee minasaydi ugaadhi waa laga maydh wa qiila qiil wuxuu leeyahay mayane yucfaa canhu halkan saamaxaad baa ku jirta oo halku saamxadda wuxuu ka keenayaa dee aayadihii may sheegin wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina aygii baaba la sheegay mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum waxba maydha laynama odhan halkaa markaa saamaxaad baa ku jirto waxba la maydhi maayo iyadana qiilbaale oo xaggaa ka eegaya laakiin waxaa muctamada in la yska maydhayo waayo leebka axkaamtiisii ayuu haddana halkan wax ka gelaya laakiin kalbiga ama maaragtay jaarixadiina way la wadaagaysaa waa shardi kale oo waa in sabab kale oo ugaadhani udhima udhima in u dhimatay ay suuragal tahay waa inaani jirin sabab kale oo ay suuragal tahay in ugaadhani u dhimatay waa inaani meeshaa ku jirin wuxuu yidhi wain ramaa ayran haddii uu uu toogto shimbir leebkiisiibuu ku toogtay fa asaabahu sahmu wuu la helay sahmigii leebkii fa waqaca leebki wuxuu ku dhacay shimbirkii fii maain biyo ceel baabuu aw alaa jabalin ama intuu buur ku soo dhacay bu fataradaa inuu kasoo shalwaday fa maata markaasuu dhintay lam yaxila xalaal noqon maayo maxaa dilay shimbirkan dee leebkaagii iyo iyo biyahan ku dhacay labaduba waa suuragal inay biyaha dileenna waa suuragal marka meeshii sabab kala taalla cadiy bni xaatim radia allahu canhu wuxuu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa ramayta sahmaka fadkur isma allah fain wajadtahu qad qatala fakul ilaa an tajidahu fii maain fainaka laa tadri lmaau qatalahu aw sahmuk markaad leebkaaga ganto bisinka u qabato wixii uu kuu dilay eed hesho cun in aad aragto isagiiyo biyo ku dhacay mooyaane maxaa yeelay hadduu biyo ku dhaco garan maysid ma biyahaa dilay mise leebkaagiibaa dilay marka waa maxay shardigu waxa weeyaan in aanay sabab kale meesha jirinoo ay suuragal tahay inuu labadaba u dhintay ta markaa iyadoo mansuus biyuhu tan kalena de waa lamid oo laga qiyaas qaadanayaayo dee social hoobadkii wuu ku dhiman karaya oo waayahay shimbirkii haddaba hawadaa maray markaa toogato eed ku dhufato maanu soo dhacay de soo dhacaya markuu soo dhacana ma dhulka ku dhacay dee markaa ma soo dhicidii uu dhulka ku dhacay baa dishay mise leebkaagii baa dilay baa iyaduna imanaysa soo ma sidaa daraaddeed la odhanayaa anlaa yakuuna hunaaka sababun aakharu hayru daruuriyin aw minhu buddun sababkan kale waa markuu yahay sabab aan daruuri ahayn laakiin sabab aan laga baaqsan karin hadduu yahay isaga waba laga soo qaadi maayo markaa shimirkii markaad toogato dhulkabaa kugu soo dhece waad iska qaadanaysa oo la odhan maayo malaha dhicidii baa dishay la odhan maayo waayo dee ma suuragal inaad hawada ka qabato marka iyadu waa saamaxaad waxaa lamid a haddii aad ka dhex ugaarsanaysay badda oo shimbirihii badda dul duulayay halkaa ku noolaa ee kollay iska duulayay kollay yar dabaalanayay aada ugaarsanayso oo deetana markaad toogateed la hesho ay badii soo dhacaan ilaa an tajidahu fii maain halkaasi ma imanaysaa la yihiyo albaxru ama almaau binisbati lahu kalardi lilberiy shimbiraha badda biyahaas waxay u yihiin sidii dhulka caadiga ah shimbirkii beriga ahaa waa saas marka ayigiina de halkan waa la isagana haddii wixii biyo ku dhacay aad aragto wixii uu qabtay siduu waa isla galgasheen deetana ceel buu kaga dhacay ma cunaysid sabab kale haday meesha timaado wuxuu ihi in asaaba saydan hadii uu uga helo maaragtay uu la helo fa jaraxahu uu dhaawaco jarxan lam yaqtulhu dhaawac aan nafta ka jarin uma aaba canhu deetana qofkii uu ka maqnaado neefkii isagoo dhaawaca fa wajadahu maytan deetana uu helo isagoo dhintay xalla xalaal buu noqonayaa fii axadi alqowleyn labada qowlee masalada ku jira mid ahaani siduu leeyay walaa yaxilu xalaal noqon maayo fil aakhari ka kale siduu leeyay waa toogatay oo leebkii baad la heshay ama ayigaagii baaba dhaawacay de laakiin wuu ka fakaday hadana waa daydayday oo maalin kadib ama isla maalintiiba ayaad meel dambe xabadii yar sakaaradahyd ama wixii meel ku dhacay oo bakti ayaad heshay laakiin dee wuu kaa qarsoon ama leebkii baad la heshay laakiin wuu la cararay mar dambaad meel ka heshay isagoo maydaho leebkiina aduu doona ku dhegan yahay ma cunaysa laba qowl baa ku sugan qowlka uu musanifku horreysiiyey wuxuu leeyay waa xalaal kaasi isagu wuxuu haystaa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan idaa ramayta asayda fawajadtahu bacda yawmin aw yowmayni fii riwaayati alyowmayni wahalaaa walam tajid fiihi ilaa ahara sahmika fakul in shita bukhaari muslim baa warinaya haddaad ugaadhii toogato deetana ay kaa maqnaato ood maalin iyo laba maalmood kadib hesho ama saddex maalmoodba kadib hataa had hesho oo aanad ku arag leebkaagii nabarkiisii mooyaane nabar kale aanad ku arag iska cun haddaad doonayso waa kuu xalaalo wey macnuhu marka dee xadiidku halkaa waa cadyahay soo ma waa qowlka hore ayuu kaasi ku cadyahay qowlka labaad ee odhanaya isagu xalaal ma aha horta wuxuu kaegaya waxaanigu kaa maqnaado maad arkayna in wax kala dilay ayaa laga waxaanigu dhaawacan yahayo waa lagu soo wada dhiiranayaa in wax kalaba uu markaa cunaha qabtay baa dhici karaysa ama dhib wax kalaba ay ku dhaceen ama isagoo de meel marayaba neef qabatoobay intuu maarata meel ka baxis yii waa wax dhaawacan markaa ma cunaysid buu axaadiis sanadkeeda wax ka sii yihiinna waa ku soo arooreen oo abu daawuud inuu maraasiisha ku wariyey baaba sheegay xadiis bursar oo odhanaya jaa rajul nabi sal qaala inii ramaytu sayda uma tagayaba rasuulki ilaahayow buu nin intuu yimid ugaar baan toogtayo markaasuu haddana iga qarsoomay fawajadtuhu markaasuu yii markaasaan haddana helay iska cuna deetna wuxu hi hawaamu lardi kaiira waar bahalaha dhulku way badan yihiinoo inda wax kalaba uu dilay ayaa dhici karaysa waxaa kaloo jira xadii eh, ibn cabaas laga wariyo laakiin sida ay u badan tahay mawquufku ah ka marfuuci waa daciif lakiin isagoo mawquufu mashhuur yahayo kul maa asmayta wadac anmayta ayaa ibn cabaas radia allahu canhu kul maa asmayta asmayta macnaheedu waxa weyaan baa la wixii adigoo arkaya halkaa naftu kaga baxa intoo toogato aada bartaa ku disho ayaa la dhahdaa ramaahu fa asmaahu kalamuu dhaqaaqinba wey anmaahuna waxa weeye dee wuu dhaawacay laakiin muddo kadib ayuu shayga dhintay intii uu ka qarsoomay kadib markaa kul maa asmayta wixii aad bartaa ku dishay aan kaa qarsoomin cun wadac maa anmayta wixii laakiin kaa qarsoomay ha cunin imaamu shaafici raximah llahu tacaala masaladan markuu ka hadlayey isagu xagga qiyaasku cuskaday oo wuxuu yidhi de wixii markuu kaa qarsoomay ma hubtid wixii dilay inuu leebkaagii yahay mar haday sidaa tahay hilbahana sidoodaba asal ahaan xaaraan ay ahaayeen shaki mar haduu yimid dee la cuni maayo qiyaaskii waa sidaasuu yii waa haddii aan xadii xagga nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaan buu yidhi waan yar shakisanao in halkaa xadiid ku jiray baan filayaae fa inii atawahamhu buu yii yar sawiranaya in halkaa xadiid jiraye waa hadii aan xadiid jirin lakiin haddii xadiid jiro falaa maqaala liaxadin maca kalaami rasuuli lahi sal slam aw naxwi hada kalaam hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam wax kale oo la barbardhigayaa jiri maayo haddaba labadan qowlkeebaa muctamad noqonaya imaamu nawowi raximah llahu tacaala majmuuca qowlkaa xadiidka saxiixaanku sheegay imaam shaafici laftiisuna uu yiiba de hadii adii haddii aan xadii jirin mooya ad adii jiro adika la raacaya u yii ayuu odhanayaayo asawaab aw aii wuuu yii asaxiix aw asawaab sida sawaabka ihi wali sawaab wuxuu ka cabiraa sida uu ku sheegayo kutubtiisa qaar tasixu tambiha iyo marka yani waxa weyaan masalada warkeedu cad yahay oo khilaafku uu yahay marka sida sawaabka ihi waa inuu xalaal yahay neefkaas adikii saxiinka meesha yaal imaam shaaficina waa kan haddii xadiidku halkaa uu jiro xadiidkaa ayaa la qaadanay laakiin de minhaajka iyo sida uu markaa ku sheegay waxa weeyaan waa qowlkan uu shaaficina kitaabkiisa ku sheegay ee ah neefkaas inaanu xalaal ahayn marka xagga muctamadka asxaabtu kan bay ka dhigayaan laakiin kaa kale ayaa de min daliil qawisan haaficina uu ishaarayba imaam nawowina raximah llahu tacaala rawdatu aalibiinkana waa asaxu daliilan uu ku yihi majmuucana asawaab asaxiixu aw isawaab uu ku yihi lakiin markaa de muctamadka madhabka sheegayso kan kalunbaad dii sheegaysaa asxaabti ay muctamadka ka dhigeen kaasina inuu de qawiga yahay sidaa baad u ogaanaysa wuxuu yihi wain arsala hadduu qofku uu diro sahman leeb aw kalban ama ay calaa saydin ugaar buu u diray faqatala hayrahu xalla tii uu tooganaya maaha tu kaluu ku dhuftay waa xalaal buu yidhi wain arsala calaa hayri saydin haddii uu kus uu toogto wax aan ugaar ahayn faqatala saydan se uu ugaar dilo lam yaxilla buu yidhi xalaal noqon maayo waqiila waxaa la yidhi yaxilu fi sahmi mayane haddii ay arintu leeb tahay waa xalaal duuna alkalbi laakiin hadday aygii tahay xalaal maaha wain ramaa shay-an haddii uu wax toogto yaxsibuhu xajaran uu dhagax moodayay fa kaana saydan uu ugaa noqdo faqatalahu uu dilo xalla aklu xalaal buu noqonaya wain arsala calayhi kalban haddii saw ay u diro waxuu dhagax moodayo faqad qiila waxaa la yidhi yaxilu wa xalaal wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yaxilu xalaal maaha waay halkan shardi kale oo leebka iyo iyo aygaba loo shardiyayo ayuu kaga warramaya waa waxaa loo yaqaana alqasdu waa in ay jirto u aawaa inuu jiro niyi waa inay jirto niyo la-aan ugaarsigii kuu ansixi maayo haddaba maxaad niyoonaysa niyadu laba qaab waa u dhici karta qaabka koobaad in aad doonaysa inaad ugaarsato oo niyadaadu niyo ugaarsi ay ahayd oo markaad waxaan sii daynaysay niyo ugaarsi ay ahayd mar hadday taasi jirto way kugu filan tahay niy ugaarsi hadday jirtay way kugu filan tahay ama ti aad doonaysay ha qabto ama tu kale ha qabto hadday doonaan kala jinsibaa deeraad u dirta markaasuu sakaaro qabta ama bakaylo qabta waa caadi kol haddii niyadaadu ay ahayd ugaarso oo waxaan markaa niyatu sayd aad u sii aad maaragtay ku dirtay way kugu filanta taa waa ka markaa ku ishaaray wain arsala kalban aw sahman in arsala sahman aw kalban calaa saydin faqatala hayrahu xalla hadduu leeb ama ay diray ugaan ma u muuqatay buu u diray tii maaheetu kale ayuu qabtay waa xalaal maxaa yeelay maxaa la helay niyatu saydi fi ljumla ugaarsibaad u dan lahayd dee waa caadi waa kugu filanta waaya arrinka labaad qaabka labaad ay u karto waxa weeyaan in aad wax kuu muuqday oonad laakiin ugaar moodayn wax kuu muuqday oo aanad adigu ugaarba moodayn ayaad iska toogatay dhagax baabaad moodeysay geed baad moodeysay haddaad doonto qof bani aadan aad moodeysay waad iska toogatay eh, ama doofaar baad moodeysay sharaxaad qadarey khanziir <laughs> doofaar baad moodeyso markaasaad toogatay deeraaba ilaahay kaaga dhigay xalaal ma noqonaya haabaa la maxaa yeelay cayntiisaad u qasaday qasadkii waa la helay laakiin halkan waa macal isaaba waa inaad isagii la heshaa haddaad wax kale la hesho kuuma noqonayo adigu doofaar wax doofaar aad moodaysay baad ku sii daysay deero kaloo meesha maraysay baad ku dhufatay hadhow baad ogaatay kii laftiisuna inaanu doofaarba ahayne uu ahaa wax markaa kaloo isaguna xalaala waxaa laleeyahay mey waba kaansi maysa meesha maxaa yeelay dee ugaadhsana niyad inaad ugaadhsatay ay kugumay jirin meesha ila doofaar lama ugaadhsadeen doofaar baad ayaa tooganaysa ha markaa waad iska dhoog baranaysay niyo ugaarsi kugumay jiri waa midda labaade wixii aad tooganaysay maaha wax kale markaa kan kale cayntiisana umaad qastin jinsigiisiina umaad qastin bal waxaa lagaa doonayna inaad ama cayntiisa u qasado ama aad jinsigiisa de uqasado jinsigiisu waa jinsigii ugaadha markaa imika kan kale cayntiisii iyo jinsigiisii toona umaad qastin mar haddaanad cayntiisii iyo jinsigii labadii midna aanad u qastin qasadkiibaa meesha ka maqan kol haddii qasadku maqan yahay uga ugadhaasi ansixi mayso oo dee waxa weeyaan wa inamaa likulli mri'in maa nawa meeshii niyad niyadiibaa kaa xumaata haddii wuxuu yidhi uu u diro wax aan ugaan ahayn wax aan ugaan ahayn ayuu qofku tooganay wixii wuu la waayey ugaar kaluu la helay waxaanu u dirayna sayd mu ahayn waa ka halkaa ku yidhi wain arsala calaa gayri saydin haddii uu u diray wax aan ugaarba ahayn faqatada saydan markaasuu ugaar kale isagu ugaarumuu dira doofaar meesha marayabuu u diray aygiisiibuu doofaarkaa ku diray doofaarkiibaa yar daaliyey ama isagii isagiibaa wax kalaba arkay sakaarunbaa halkan ka booday iyadiibuu kula booday buu qoorta ka jebi wuxuu yihi musanifku saad arkaysa lam yaxila xalaal noqon maayo maxaa meesha ka maqan qasadkiibaa maqan haddaba wuxuu yihi qiil baa wuxuu odhanayaa aynu kala saara leebkiiyo ayga ayga waa saa sheegteen oo aygii isagu sidaa waxba ku xalaalayn maayo laakiin leebki adigu doofaarkaasaa tooganaysa sidaadi aad baalkii usii daysay un baabay bahal sakaaro ordaysaa ka soo hormarta iyadiibuu ku dhagay sakaaradi xalaal ha noqota buu leey kan muxuu kala qaadayaa leebka iyo iyo aygii u kala qaada muxuu kala qaadayaa wuxuu leeyahay aygu ikhtiyaar buu leeyahay isagaa raadsaday ugaa dham adiga diristaadii maahade adu doofaarkaas ad u dirtay isagoo sii orday markuu tan arkay isagaa isdiray imika ugaadha isagaa isu diray aygu wuuu isu dirana lama cuni jirin laakiin leebku de isagu ikhtiyaar male isagu isma diri karo waa un adigun ciddii dirtay mar walba wixii diray waa adiga kol hadday ciddii dirtay adiga uun mar walba tahay wixii uu dilay aad iska cuntid buu kaa siiyey qiilkaasi laakiin sida muctamadkaa waa un isku xukun labaduyo ama leeb ha noqdo ama ay ha noqdeen maanta fasaadulqasdi baa jira qasadkiibaa faasida oo aan qastu ba ahayn cayn iyo jinsi toona aan meesha ku jirin kol haddaanu ku jirin wuxuu noqonayaa mid aan asixin suuradii haddaba aada caynta u qasaday ee cayntu adigu aad moodaysay inaanay ugaar ahayn ay ugaar noqotay wixii aad doofaarka moodaysay ee ugaadha kuu noqday iyadana halkan dambe waa kaa ku sheegay iyadana tii hore cagsigeeda weeyaan marka wixii leeb yahay khilaaf kuma jiro laakiin marka uu yahay ay ayuu khilaaf gelaya masaladii horena markuu wuxuu ay yahay khilaafku kugu jiray ee marka leebka uu yahay ayuu khilaafku ku jiray wuxuu ku yidhi wain ramaa shay-an yaxsibuhu xajaran wax uu dhagax moodayay buu toogtay fa kaana saydan ugaar buu noqday isagiibuu la helay ku kale lamuu heli isagii laftiisiibuu la helay laakiin ugaar uun baabu noqdayba faqatalahu wuu dilay xalla akluhu inuu cunaa way iska banaan tahay hadduu leeb yahay khilaafa sheekhumuu gelin wain arsala alayhi kalban waa ka ku yiri laakiin ay diray wax uu dhagax moodayo ay u diray ama uu doofaar moodayo markaasuu qabtay kadibna uu dilayba waaba deeraba faqad qiila waxaa la yidhi yaxilu waa xalaal waa la yidhi waa ka muctamadka wa qiila waxaa la yidhi laa yaxilu may xalaal maaha kaa hore yaxilu lihi de wuxuu le leebkii buu la mid hadduu diro wanaga waa xalaal waa la mid u isagunbaa diray labada jeerba qiil kan kale wuxuu leeyahay mayane meeshta qasadkii wax weyn maa aygiina de ikhtiyaar buu lahaa adigana niyadaadi may hagaagsaneyn isagiina waa xayawaan ismaamulaya marka wa isagu iska dilay ha laga soo qaada bule lakin waaa loogu jawaabaya wuuu iska dilay maahe adaa u diray qof kanaa u diray isagaa ku diray markaa wuxuu noqonayaa wax isagii ugaarsaday markaa khulaasadu waa maxay meeshaa niyaa la doonaya niyadaa waxaa kugu filan niyo ugaarsina way kugu filan tahay cayn inaad u qasaday oo cayntii la qabtayna iyaduna way kugu filan tahay ama markaa adigu ugaarsi ha ka ahaato ama yaanay ka ahaanin wain nasaba hadduu xidho ama waa tira uu taago sikiinan midi buu taagay fa waqaca bihi saydun waxaa ku soo dhacay ugaar baa ku soo dhacday ama neefba lax fa jaraxahu markaasuu dhaawacay halkaa hadduu doono cunihii buu kala gooye lam yaxilla xalaal noqon maayo iyadu waxay munaasib aada ugu tahay gawricii caadiga ah halkanna way soo gelaysaa laakin de halkan qasadkii masaaisha horaa baynu ka ogaanay midi baad halkan dhigatay ama bilaawaaba halkan kuu yaalay sidaa markaa waxa weeyaan afkiisii xagga sare soo taagay neef baa ku dul dhacay oo cunihiibu kala gooy ma xalaaloobaya maybaan maxaa meesha ka maqan qasadkiibaa maqan oo gawraca iyo ugaarsiga labadaba qasad baa loo sharday ama waxaa la adigoo mididii iska sigt iska sita hadduu neef ku xoqdo kolku ku xoqdo inay culihii kala goyso war way biraysan tahay cunama la odhanaya may lama odhanayo qasadkiibaa meesha ka maqan markaa kol haddii qasadkii meesha ka maqan yahay waxaa loo odhanayaa waxaas xalaal ma aha niy ayaa loo bahay inama amaalu bniyaat wuxuu ihi waman akhada saydan qofka ugaar qabta aw asaala imtinaacahu ama meesha ka saara istifaaciisi malakahu uu yeelanaya wuxuu halkan kaga hadlayaa marka uu wareegay hadda bima yumlaku sayd ugaar maxaa lagu yeesha waxa aynu ka soo warramayna waa lagu yeeshaade haddaad dilato dee wixii aad dilatay adiga ah, sidii sharciga aad u dilato haddii aad qabato haddaba ka war haddaad qabatona waad yeelanaysa maxbad deera ah unbaad u dhukustayoo markaasaad dhabsiisa haa firfirlaysa weligeed kor haddaad qabatay gacantaad ku dhigtay sooma gacantaadii bay soo gashay waxaaba aad qaatay xaaba maxaa lagu yeeshay kolkaad saa u qaadato ayaad yeelanaysa intay dhulka taalmaliyi sidaa haddaad u qaaddo khalaas adigoo de niyadaba inta ad qaadati waad yeelatay qorigaa adigaa iskale iska yaalla markaa tanna waa la mid sidaa u qabato adigoo niyada tahay aad qaadati waabad yeelanaysaaba oo milkigaagii ayay noqonaysa dabcan waa hadii dee shuruudihii waa inaan xaramkii joogin waa inaan adigu muxrim ahayn waa in aanay ugaadhan cid kale lahayn ilan ugaadh cid kale leedahay haddaad intood ku dhegto tirahda baash waman akhada sayida malakahu dee ma noqonayso dad qof baa leh cid alla ciddii kaa qaadaa qolyaha afka ay gelinin cid alla ciddii kaa qaadaa waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa cid markaa xaqdarre kaaga qaadaysa waman akhada sayda malakahu marka cid alla ciddii ogaan qabataa way yeelanaysa waa qodobka koobaad ka labaad aw azaala imtinaacahu ama meesha ka bixiya imtinaac waa isdifaaci ama maaragtay baxsadkiisi wixii uu isku difaaci jiray ama uu ku ama orod ha noqdo ama awooddiisii kala awood tira wey markaa kale dee baalka ka jabiso khalaas waad yeelatay adigoo uga maarata uga jeedo ugaarsi baad ka jebisay ay duuli kari waxba duuli kari mayso marka horeba dee bay markaa ku socotay markaa adigaa yeeshay haddii markaa ay tahay tu orod iyo isku darta duulid oo cararka laftiisa ku baxsan karta sida baashii kale gorayadii kale dee baxsad bay ku marka iyada waa inaad baxsadkii ka ka hor istaag ka mancisa ood ama ama wax lamida taasaad markaa ku yeelanaysa ugaadhii kale ee baxsanaysay deeradii iyo wixii lamidka ah waa inaad iyagana cararkii aada u diiddaa oo cararkii maxaad ugu diidaysaa dee inaad wax ka jabiso ama inaad dee dabin iyo wax intood u dhigto aad ku qabato khalas dhabsiisa marka de qabsatay marka waxaa la yidhi weliba haddii aad haddaad shabakada ma haddaad dabin u xidho oo dabinkii neefkii kuu galo waxaa la eegayaa ma ka baxsan kara haddaan sinaba uga baxsan karaynin adigaa yeelanaya neefkaagiibuu noqonayaa neefkaasi dabinka ku gala wuxuu ihi akhada saydan aw azaala imtinaacahu imtinaaciisii iyo wax iska celintiisii meesha ka saaro laxaatira malakahu qofkaasi isaga ayaa iska yeesha ugaadhi hadaad yeelato haddana ma iska sii dayn karta wuxuu yidhi waman malaka sayda qofkii ugaadh yeesha uma arsalahu haddana sii daaya lam yazul milkuhu canhu lahaanshihiisii ka tirmi maayo fii asaxi lwajhayni labada wajhi kooda sixada badani siduu yahay ugaadhi markaad yeelato xoolaheenan caadiga ah. awrkaagii iyo laxdaadii iyo waxaa haddaad iska sii dayso tira dar ilaahay baan isaga sii daayay ma soconayso waa xoolahaagii dar ilaahay baan uga tegey m ma jirto waxaan adigaale milki kale inaad geliso cid kale siiso iyo inaad waqaf ka dhigto un mooyaane saaibay noqonaysaaba oo waa wixii gaalada maa jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaam walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadiba waakharuhum laa yaclamuun halkani malaha waa laa yacqiluun ba aakharuhum ah, laa yacqiluun laa yaclamuuna malaha halkan way ku jirta soo aayadda dambe mhm wa akaruhum laa yacqiluun intooda badani waxba kala garanayaan markaa caqli dara waxaan u geysay waxa weeyaan ma aha sharci ilaahay maaha markaa neef layska sii daynayaa ma jiro neef layska sii daynaya halkan jiri maayo hadaba ugaa dhima la midba wuxuu yihi laba weji baa ku jira weji wuxuu leeyahay mayane ugaadhu waa iska saalo marka horeba de wa banaanka laga qabsaday bay ahayde haddii layska sii daayo way sii daysmaysa oo markaa waxay iska noqonaysa haddana waxaan cidi wajhina wuxuu leeyahay mayane kol hadii la yeeshay lama sii daynayo waxay noqonaysaaba ficilkii ahluuljaahiliyada ilaahay subxaana watacaala uu diiday ayay noqonaysaa markaad sii daysana waa xoolahaagio duurka jooga fii asaxi lwajhayn baa aan akhriyey waana sida ii qoran nusakda qaarna waxay qorayaan fii asaxi lqowleyn kolay dabcada daaralminhaaj iyo kifaayatu nabiha ibnu rifce nuskada uu sharaxayaan iyaduna waa saas laakiin makhtuuaadku alwajhayn bay wada qorayaan ta ugu qadiimsan ayaa markay alwajhaan qorto iyo xaashiyada alqawleyn qoraysa markaa yani qawleynkaas sida nusad jirtay ahaa ayuunbay ishaaraysaa lakiin nusakda makhtuudkii hadda aynu maaratahayno kuwooda ugu aqdamsani waxay wada qorayaan alwajhayn sheekha kitaabkiisa muhadabkee kan ka weynna iyadana laba weji unbuu ka dhigayaa laba qowl masalada ka dhigi maayo markaa aduu axaadiid ku soo aroortay ugaadh la sii daynayo oo weliba sanadkeeduna waa saxiix ayaa jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu arkay mid markaa soo xidayoo ilmaheedii laga soo kixiyey deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa shimbir bay ahayd xumara marka xumaradaas waxa weeyaan waa waa un xamaraha baan filay la qabtayo deetana markaa farqigeedii ukunteedii ama farqigii mxua ah, dhasheedii laga soo kaxiyey deeta nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu faray in la sii daayo dhasheeda loo celiyo dhasheeda loo celiyo ayuu faray sidoo kale deero iyadana uu nabigu calayhi salaatu wasalaam sii daayey ayaa iyadana jirto oo mucjamulkabiirka uu dabaraani uu ku warinayo marka axaadiistaasina waa jirtaa culamada qaarkood marka waxay ku xambaarayaan haddii ilmaheeda loo baqo waa loo sii daynayaa bal waaba waajib bay leeyihi hadii ilmihii uu maarata khatar gelayo inaad ilmihiina qaadatood isagiina qaado mooyaane inaad kala reebto iyadii markaa ilmihii uu meesha ku dayacmo uu markaa iska baktiyo waxaa waajib kugu noqonaysa inaad usii dayso sidoo kale taa markaa khasaaladana iyadana saas oo kale ayuunba lagu fasirayaayo iyada lafteedana waa loo sii dayn karaa waxaa kaloo loo sii daynayaa idaa qasada bidalika taqarub bay qaarkood yidhahda waa weji wejhi weeyaan kaasi ma muctamad maaha haddii uu ilaahay ugu dhawaanayo sii daynta xayawaanka inuu iska sii daynayo way bannaan tahay ayuu kaasina leeyahay baab اطcimة halkaasi ku joojin doona in shاء اllahu taعalى wslى اllah وslم عlى نabiyina mxamed اllah aعlam